بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الترهيب عسقلين تيب بابيه عن مساوي الأخلاق أخلاق ضميد هذا حن ليس كعسقليه tarhiibku waa bimacna takhwiif waa iscabsiin weeye waxa in cabsi la geliyo oo laga cabsi geliyo akhlaaqda xunxunka ah samayntooda yacni in laga celiyo waayo ujeedadu oo dhibka ay leedahay iyo mafaasideeda inta loo tilmaamo uu markaa ka baqo samaynteeda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam iyaakum walxasada iyaakum idinkiiyo waxaan u kala digayaa walxasada iyo xasadka idinkiiyo xasadka ayaan idin kala digayaa way iska jira waay taxdiir waay waxaa yeelay fa ina alxasada xasadku yaakulu wuxuu cunaa alxasanaati wanaagyaalka khayraatka iyo daacadaad samaysatay ayuu cunaa kamaa sida ta'kulu ay u cuntoo kale annaaru dabku siduu u cunoo kale alxasaba qoryaha sida dabku qoryaha marka la geliyo uu qoryaha u cuno dhuxul uga dhigo kadibna dambas ay u noqdaan saasoo kale xasanaadka u cunaa iyo daacadii ruuxu la yimid akhrajahu waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey xadiidka waa daciif xadiidkaasi xadiid sugan maaha sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim bin abi usaydi nin la yidhaahdo awowgii ibraahim bin abi asiid awowgii baa ku jira oo mubham ah yani nin aan la garanaynin waay isagaa sababtiis buuna daciif la yahay waxaa daciifiyey alimaamu albukhaari fi taariikh alkabiir abulxasan ibnu qataan sheekh albanina fi daciifa ayuu isaguna ku daciifiyey xadiidku marka ma sugna walibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday min xadiidi anas anas xadiidkiisa xaaluu ka mid yahay naxwuhu mid kaasoo kale ah xadiid anas laga warinayo kaasoo kale ah buu ibni maajah soo saaray isaguna waa daciif jiddan sanadkiisu isaguna waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo ciisa ibn abi ciisa alxanaad alxanaad bita oo daciifa ku jira isagana xadiiska ciladiisu waye alimaam albuusiri fi tacliiqihi ayuu xadiiska ku daciifiyey sheekh albanina fi daciifa oo wuxuu leeyahay isnaaduhu daciif jiddan lianna xanaadkaasaa matruuk ah xadiidku marka ama ariiqa min xadiidi anas ha noqda ama abu hureyre ha noqdee labadiisa ariiqba waa daciif oo lama qaadan karo xadiidkaasi marka ma sugnaa maadada uu ka hadlayo oo xasadka ku saabsan iyadu inay xaaraam tahay xadiiskan nusuus aan ahayn baa kutusaysa qur-aankaa kutusaya axaadiista nabiga ee kalena way kutusay sal alla alay wasalam oo qur-aanka dhowr meelood buu rabbi kaga tilmaamay ah, walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum cala bacdin lilrijaali nasiibu mima iktasabuu walinnisaai nasiibu mima iktasabna wasalu llaha min fadlihi ah, waxa ilaahay uu qaarkiin qaarka kale kaga fadilay ha tamaniina yacni ha jeclaysanin waxa dadkaa kale lagu fadiloo la siiyey in adiga lagu siiyo ha jeclaasanin in iyaga inta lagaaga soo qaado adiga lagugu wareejiyo raggu waxay shaqaystaan bay leeyihiin dumarkuna waxay shaqaystaan bay leeyihin intaad dadkaa waxay haystaan aada hunguriyeyn lahay was'alu llaha min fadlihi ilaahay baa bixiye alla fadligiisa weydiisaa lagu leeyahy iyaga kii siiyey baa adigana ku siin kara marka xogoogooda waxba u hanqaltaagin xasadkana waxaa la yidhaahdaa inaad jeclaysato ama tamanido ama aad ka shaqaysaba ruux nicmo uu kula dheeryahay iyo shay ilaahay uu siiyey inuu dhaafo oo uu ka zuulo cilmi uu ilaahay siiyey inuu dhaafo xoolo ilaahay siiyey inuu dhaafo caruur alle siiyey inuu dhaafo wax ilaahay uu siiyo ku fadilay in uu waayo oo ay dhaafto inaad jeclaysato way xasadku haddaad ku darto inay adiga kugu soo wareegto markay isaga dhaafto waa isla xasadkii laakiin way kasii culusta haddii ilaahu uun isagana dhaafi annahay siinin hadday tahayna waa xasadki ilaahu anigii ugu soo wareeji hadday tahayna waa xasadkii saas maanaa marka waa dembi aada u weyn waana dembigii ka keenay ibliis inuu sujuuddii aadam diido aadam inuu u sujuudo lacnaduna ku dhacdo xasad baa ku bixiyey waa dembigii keenay labadii aadam uu dhalay inay isdilaan oo dilkii ugu horreeyey dhulka ka dhaca watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan fii suurati almaa'ida qisada alla kaga warramay waa taas waay ومد الله يهود كتل ماما حسدا من عند أنفسهم مركا رقم في عما من كبائر الذنوب إلي كم تهي عمر رضا قلبك قلنا أي كم تهي أيها اللي سلقوا قليه ومحل اتفاق إنه حسدك الذنوب تواويه ليش؟ لأن حسدك وحو كانيا oo ka dhalanaya adoonkaasi inuusan ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa raalli ku ahayn wuxuu caadidsan yahay oo ka horjeeda qaybta rabbi yani kaanna waxay ka dhiganta isagoo laho kale ilaahu hebel maxaad waxa u siisay maxaad hebel fadliga u siisay maxaad dheeraad ka u siisay marka ma ilaahay baad hawshiisa adigu la qaybisaa allah tabaaraka wa wuxuu qaybiyey iyo wuxuu cid sii iyo wuxuu cid ku fadilay lixikmatin waay xikmad isagu og waay adiga marka inaad taa iyada aad daba gasho ood raalli ku noqon weydo ood muxuu ahay aad caarido oo waa khatar waay khatar waay macana yani saas daraaddeed baa waxay taabanaysaa ruuxa iimaankiisay taabanaysaa masalada asaasiga ah ama mabda asaasiga oo masalatu liimaan bilqada waalqadar ayay taabanaysaa toos u taabanaysaa macana ayib وعنه رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري أحاديث النبي حديث بدن باكو سغنو وحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الترمذي أي سو صارين دب إليكم داء الأمم قبلكم oo xaggiina soo gaaray cuduradii ummadihii hore oo maxay yihiin alxasad walbagdaa in la isxasto oo haddana la isnaco nabigu wuxu uhi sal lla lay slam hiya alxaaliqa xaaliqatu ddiin laa xaaliqatu shacar waa midda xiirta waay timaha ma xiirtee laakiin diintay xiirtaa buu nabigu sal lla alay slam yani markuu ruuxu xasadka uu galo diintiisao dhan baa dhammaanaysa oo diintiisa baa xiirmaysa way macana وعنه رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري ليس ما أهاني الشديد منك أرق ruuxa adagi ma ahaanin bisuracati midka lagdida badan midka aada ragga u legda oon isaga la legdi karin yaa suraca la yidhaahda suracadu waa fucala waana min amhilati almubaalaqa ka mid sida qur-aanka oo kaleeto waylun likulli humazatin lumaza humazatin lumaza mubaalaqa ku jirta saas macna waxaa ku jirta maalan midka xabashada badan ceebaynta badan dad wax ka sheega badan surcana waxaa laga wadaa midka lagdida badan waay marka waxaa ku jirta mubaalaqa ku jirta macna laysa ma ahanin ashadiidu ninka adagi bisuracati ninka lagdidda badanee cid cidwal cid wal cid walba ee ay isqabtaanba lagda ma aha ninka adag kaas ma aha inama shadiidu midka adagi alladii kii uun weeye yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alqadabi cadhada agteeda nin adag haddaad maqasho go-aan leh waa ninka markuu cadhoodo naftiisa xakamayn kara laakiin ninkii mar ninka isqabtaan lagdi karo ka xoog badan dadka ka shadiid lama dhaho shadiid waxa la yiraahdaa ninka cadadiisa hanan kara rasuul nabi sallallahu alayhi wasallam muttafaq alayhi bukhari muslim awli حديث ابن سعود باسيدو كلام معناه كتسيو النبي صلى الله عليه وسلم ويري ما تعدون السرعه فيكم هكلك ديد بدن او نينك حوق بدن دحيدنا محد كتريسان اه بركاسو خيدادين alladii laa tasrachu rijaal ninka ayna raggu lagdi karin baan anagu nin adag u naqaanaa markaasuu nabigu wuxu sal ly sl kaasi nin adag meehe ninka adag waa ninka markuu cadhoodo isxakamayn karo iscelin karo waa afkiisa iyo adinkiisa xakamayn karo waa waana naadir dadka noocaas inaad aragto yani ruuxu markuu cadhoodo waxaa lumaya controolkaa ka lumaya markaasaa afkiisa iyo adinkiisa waxaa ka fulahaya wax isaga laftiisa markuu miirsado dib markuu isu fiiriyo uu isla yaabi haddii ruuxan miyaad kumanay kaali see wax ka ahaayeen waa mar dambood miirsatay baad dib isu akhrinaysa marka ruuxa isxakameeyo oo isqabtoo nafta celiya oo ka celiya inay xumaan ku hadasho ama xumaan samayso ruuxa wey ruuxa adaga xoogga badan saasuu nabigu lehi sal lla alay waslam ayb waxay kutusi marka waxa hadiisku faa'iideynaya in eh, muxuu ahaay ruuxu uu horta iska ilaaliyo asbaabta cadhada keenaysa hadduu cadhoodana aasaarta cadhada ka dhalanayso inuu iska xakameeyo waanu tegi doonaa axaadiis macnahaas macaani ka badan ku siyaadinayso nebigu sal lla alay wasalam uu dardaarmayo ah, cadhada cadhoonin uu leeyahy nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas weey hadii aad calootana argoosi ha ku kicin argoosi ku amalu ka horto shaytaanka iska naar weysiiso tuko laba ragcado tuko kulli dalka mashruuc waa a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim dheh ay nabi sallallahu alayhi wasallam nin wuxuu arkay laba nin oo intay isku xanaaqeen mid ay xididadu kacsan yihiin ah, xididaduna dhan yaa iska kacay markaasuu nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxaan ogahay kalimaha duu yiraahdo waxaanoo dhan ka tegi lahaayeen acuudu billahi min ashaytaan rajiim waa loo geeyo waxa la war sidan dheh warka cidhaafa guud ila ruuxu xanaaqdaya mugta marka xanaaqa waa la barisiiyaa kullamaa wakti aad qaadato xumaantaad ku kici lahayd waxbaa kaa baaba'aya xataad xataa ka maarmooyda inaad tilaabo qaadato mar dambood miirsatay ood ka baaraandegi karto waxa habboon tilaabadaada daris laakiin inta laguu kacsanyo shaydaan maskaxdaada uu ku fadhiyo tilaabaha qaadin haddii kale waad ka qabamooni waxaad arkaysaane dhib ee dadka kala qabsanaya inta badan waxaa keenaya caradaasaa keenaysa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري الظلم قردرد ظلمات ومجديه يوم القيامة مالنت قيامة متفق عليه بخاري مسلم صوصاره وعن جابر رضي الله عنه وحلقور قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري اتقوا اسكتشرا الظلم ظلم اسكتشرا قردرد اسكتشرا وحيل فإن الظلم ظلمه ظلمات ومجديه يوم القيامة مالنت قيامة واتقوا اسكتشرا الشح بخيل لماذا الضرن اسكتشرا بخيل لماذا الحجعلد كلها أنت اسكتشرا وحيل فإنه شحه ahlaka wuxuu halaagay man kaana ciddii ahaa qablakum hortiin dadkii idinku horreeyey bakhaylnimaa baabi'isay akhrajahu muslim baa soo saaray xadiidka dhammaystirkiisa waxa waaye xamalahum calaa an yasfikuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum bukhligaasi wuxuu ku xambaaray inay dhiiggoodana daadiyaan wixii ilaahay ka xarimeen ay xalaashadaan saasay marka ku halaagsameen cuquubo ilahay baa markii dambe ku habsatay ayb xadiisku labada xadiis waxay faa'iideynayaan dulmigu inuusan bannaanayn aslu dhulmi waxaa la yiraahdaa wad'u shay'i fii ghayri maxallihi shaygu meeshiisii meel aan ahayn inaad dhigtaa la yiraahdaa saas daraaddeed baa acdamu dhulmi waa shirkiga ah, inna shirka la dulmun cadiim soo soomaya dulmi la galo waa shirki lianna ilaahay tawxiid lahaa yaa intaad meeshii ka wareejisay baad shirki ku badishay meeshan ma laha marka addoommada marka haddaad ku xadgudubtood dulmido ama cirdigooda iyo sharafkooda ama xoolahooda ama muxuu ahaaye naftooda ama dhiiggooda adoo ka gardaran arrintaasi arrin sahlan maaha arrintaasi arrin sahlan ma waa dulmi dulmigaasina maalinta qiyaamada markaad tagto mugdiyuu kugu noqon doonaa meesha mu'miniintu ay iftiinsanayaan oo ilaahay iftiin siin doona ilan aakharo marka la joogahayd waa mugdi ruuxa waxa iftiin u noqon doona waa un camalkiisii xilligaa isaga ah dulmiyadii aada gashay mugdiyey kugu noqon doonaa iftiinkaagii maa nusqaami doona ma iftiinkii baa lagaa qaadi doonaa laakiin mugdiyaad ku talageli doonta saas man macnaheedu waxaa meesha laga qaadan dulmiga addoommada laga galo dulmigu waa saddex oo allo dulmi laga galo naftaadoo dulmido iyo makhluuqoo dulmido saddexduba waa xaram say u kala wen yihiinba dulmiga addoommada aad ka gashaayey laa siyama isaga khaas ahaan lama dhaafo xaggaa unbuu kugu sugi aakharo kugu sugi aakhare markii la tagana waa in lagu qisaaso oo de maqoortaa lagaa goynaya ma gacan baa lagaa jari waa dakartay miyaa lagu dakri doonaa ma ilig baa lagaa siibi doonaa maya way sahlanaan lahay xaggaas iligna lagaa siibi maayo gacanna lagaa jari maayo laguna gawrici bahaye wax intaa ka muhiimsan baa lagaa qaadan doonaa oo muxuu yahay daacaadkaagii ah, atadruuna malmuflis xadiiskii baa ma taqaanaa ninka caydha ah marka sida rasuul caydha anaga waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa diinaar ninaan xoolo haysanin waxa aan gacanta ku hayn baan u naqaanaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al fi ummati mufliska caydha ummadayda dhexdeeda waxa waay waa ninka maalinta qiyaamada imaan doona oo soon salaad acmaal khayr sadaqo buu la imaan doonaa markaasuu imaan doonaa isagoo kan caayay kan dharbaaxay kan dilay kan wax ka sheegay khalqigiibu dulmiyey waa meesha imaanaya markaasaa kan salaadiisii la siin qaar kan sakadiisii baa la siin kan soonkiisii baa la siin kan xajkiisaa la siin waa loo qaybinaa halas markii loo qaybiyo la kala siiyo weli dad baa soo haraya oo xuquuqdoodii la siinay isagana wuxuu haystay la dhammaystay ee uu soo shaqaystay maxaa la samaynaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadile qadarkii uu dulmiyey qiyaastaa wax la egoo dembigoodiiya baa laga soo qaadaya isagaa la saaraya kadibna ilaan xasanaadkiisii dhammaaye dembi dad kale galeenna waa la saaray naartaa loo kaxaynaya ya saas daradeed uu nabigu wuxu uhi sal lla alay waslam war inta aan la gaadhin xilligaa isaga ah dulmigaad gasheen ka xalaashada dadkaad ka gasheen madaalimta celiya wixii xalaashile ka xalaashada intayna xaaladdu halkaa gaadho marka dulmigu waa dulmaad arrin sahlanna ma aha ilaahay tabaaraka wa tacaala addawaawinu alaata xadiisku ah diiwaan aan la dhaafin waayo fayl wixii gale alla uusan dhaafin waayo dulumaadka dulmiyada addoommada ka gelayso xadiidka dambe wuxuu ku daray iska jira shuxiga iyo bakaylnimada yani dulmiga markaad doonayso inaad ka taxalusho hadduu xuquuq yahay waa inaad dadkii u celiso haddii dadkii aad ka gashay aadan garanayninna waa inaad masaalixda iyo masaarifta caamka ee muslimiinta ku bixiso wixii aad gashay aad qaadato haddaad dadkii aad ka gashay aadan garanayn haddii uusan xoolo ahayn oo uu yahay dhib aad geysatayna qasab weeye dadkii inaad raadisoy ku cafiyaan laakiin dulmigu markuu caam yahay markaasuu musiibo yahoon ka daran yahayo markaad ummad dhan ama mujtamac dhan dulmi ka gasho meelaad ka soo qabata male markaas xoolo dadweynaad cuntay dhowr milyan oo waddanka ku nool baad xuquuqdoodii aayar intaad jeefka gashatay baad cuntay oo ku cafina markaas ya ma cid baa ku cafin karta ma jirto cid aad u tegi lahayd oo icafiya dhila hataa ma jirto wahaakada halis weyn kaasaa sii dar waa quluulka waa waa masa xoolaha caamka waa xadiiska qeybtiisa wuxuu ku daray shuxiga iska jira bakaylnimada waa shuxiga albukhlu maca alxirsi baa la yidhaha waa bakaylnimada maca dadaalku ku jiro lexjeceladu ay ku jirto culimada qaarkoodna waxay yidhahdaan bukhliga waa ka sii daran yahayo waxay qaarkood yidhaahdaan waa inuu wuxuu ruuxu haystana ku bakaylo dadka kale wax bixinahayana waxay bixinayeen u diido tiisana ma bixiyo ta dadkana tiisa keliya kuma bakaylo ee ta dadka kalena waa ku bakhaylaa warmaxaad isaga bixinaysaan buu leey waata ilaahay munaafiqiinta ku sheegayo muxuu ahaayey wanaaggana ma sameeyaan dadkana wanaagga waa u diidaan marka taasaa shuxiga la dhahaa waana midda qur-aanku sheego waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun baa leeyi naftiisa bakhaylnimadeeda iyo shuxigeeda ruuxii laga ilaaliyo kuwaasaa liibaanay baa leyihi tabaaraka wa tacala nafta shuxigeedu muxuu yahay waa khayrka ay kuu diidantahy taa hadduu alla kaa qabtaba waa liibaani saas way macnaha wattaqu shuxa ha bakhaylnimada daran iska jira iska ilaaliya dadkii idinka horreysay bay halaagtay baa leeyahay say ku halaagtay markii uu ruuxu ceshado wax ay ahayd inuu bixiyo ku fara adaygo gadaal marsado waxaa imaanaysa in wuxuusan lahaynuu dhiigga ku daadiyo raadiyo dadkii waxaan uu ceshaday lahaana inay isaga soo weeraraan oo dhiiggiisa daadiyaan in la xalaashado wixii alla xaribay mujtamacu markaa fasaada leanna waa la hadday kooxno dheragsan tahay wixii inay bixiyaan ay ahaydna gadaal marsadaan sakadii iyo sadaqaadkii iyo bixin waayaan mujtamaca intiisii kalena ay fiirinayaan oo gaajaysan yihiin ma laisdaynaya laisma daynayo adiguna nabad ku seexan mayse marka miskiinkani wax sii sakadiisii sadaqadiisii oo gacan qabo oo waxtar oo qalbigii soo jiido dhiiggaaguna wuu nabadgeli maxaarimtu way nabadgeli waa la kala nabadgeli marka laakiin nidaamka tabaqaadka ahee kooxina ay muxuu ahaayey daacaqulun la seexanayso daacaqulun bay la seexan lahaday mujtamaca intiisii kalena derbiyadu jifa waa sakaraad taasi waxa weeyaan lagu degi maayo shuxiga iyo bukhliga noocaasa wuxuu keenayaa istixlaalu dimaa iyo istixlaalu lmaxaarim nabadgelyadaa faraha ka baxaysa marka taas way midda nabiga tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu calayh وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري إن أخوف ما شيء إن أخوف ما أخاف وحا أن بق كبقيو وحا أن أقبق ذن بنها عليكم كركينا إن أخوف ما أخاف عليكم كركينا وحا أن أقبقيو كأن أقبق ذن بنها الشرك الشرك وي الأصغر يرى آه. الرياء واي waxaad ka dhigtaa khabar labaad ama wahuwa ariyaa waay istustuska waay ina akhwafa maa shay midka aan ugu cabsi badnahay oo akhaafu aan baqayo calaykum korkiina الشرك الأصغر وشركك ير الرياء ويان استسطس كوي أخرجه وحصو صاري أحمد وأحمد وحصو صاري بإسناد وكسو صاري حسن أو وراكسن كذلك بيهقي في الشعب بكوري بغوي بشرح السنة الإمام المنذر وحول السنة كسوى جيد هيثم وحول رجال ورجال الصحيح عراقي وحول في المغني رجاله ثقات بوليه حديثكم مركب وحديث سؤال بل ابن خزيمة وحول صاري من حديث محمود بن لبيد wuxuu yidhi kharaja nabiyu sal lay waslam nebigaa soo baxay buui markaasaa wuxuu yidhi ayuha annaas iyaakum wa shirka saraa'ir waxaad iska jirtaan shirkiga qarsoon markaasaa waxaan idhi yaa rasuul allah wamaa shirku saraa'ir shirkiga qarsoonida muxuu yahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam yaquumu arajulu fayuzayinu salaatahu jaahidan nin baa istaagayo markaasuu salaadiisii qurxinayaa isagoo dadaalaya salaadii buu naashnaashayaa oo qurxinayaa sujuudduu dheeraynayaa rukuucdii qiraa'aduu dheeraynayaa liish muxuu yeelayaa limaa yaraa wuxuu arka darteed oo min nadari innaasi ilayhi dadka fiirinaya wuxuu salaadda u qurxinayaa qolaa daawanaysaoo meesha fadhida tolmo cuntuu ka rabaa ma buu ka rabaa ma adduunyuu ka rabaa ma ammaan buu ka rabaa ayagaa daraaddood buu salaada u qurxinaya waa lagu fiirinaya hebel iyo hebel baa ku arka ayib fadalika shirku saraa'ir buu nabi sal lay slm shirku saraa'irka waa kaasuu rasuulku uri sal lay slam imaam albayhaqi waa soo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahy waa xadiid xasana fii saxiixi tarkiib waan ku taxsiininaya marka wuxuu ku tusaya ama shirku saraa'ir dheh ama shirku lasqar dheh waa istustuska waay istustuskana waxaa la yidhaahdaa in aad e, laba lababa wuu noqdaa daacada iyo wanaagga aad samaynayso marka horeba waxa kugu bixiyeed u samaynaysaba inuu yahay dan kalaad ka leedahay dan adduunyo ama magac baad ku dooni ama waxaad ku doonaysaa muxuu ahaayey xoolaad ku dooni ama ujeeddo kalaad ka leedahay ilaahay dartii kaama ah marna waxay noqotaa camalka ilaahay dartii baad u gashay markii hore dhexda markaad marayso yaa qalbigaagii shaydaan galayoo markaasuu wuxuu ku geliyey inaad camalkii qurqurxisood naashnaashto ujeeddo aada leedahay oon ilaahay dartii ahayn darteed marna marka shirkiga ama istustusku waa daari oo camalkiibuu dhexda ka soo galaa salaadaad u istaagtay takbiirsateed tukanayso waxaad u tukanaysaa dana kalaad ka leedahay waa cibaado alle uu leeyahood cid kale u sarfisay markaa sooma shirki weyn buu markaa noqon bay leeyahay laakiin shirki yar wuxuu noqonayaa cibaadada markii hore ilaahay darsi baad u bilowday niyo wanaagsan baad ku bilowday dhexda markaad marayso baad qurqurxin iyo naashnaas gashay ujeeddo kale markaa aad ku leedahay ruux kalaa ku fiirinaya waa istusaysaa waa ismaqashiinaysaa markaasu wuxuu noqonayaa shirki asghar ay shirkiga asgharka ana ama ismaqashiinta ama istustuska camalka uu galo ayuu buriyaa salaadaas iyo cibaadada uu galay iyo sadaqada uu galay waxba kama jiro waa hadduu shirki yaryahay laakiin ruuxu diinta kaga bixi maayo hadduu shirki wan yahayna camalkiina waa burinayaa ruuxiina diinta waa ka saarayaa shirki asqarana waxa loo yidhi macnaheedu maaha inuu dembi yar yahay shirki yar maba jiraba sidiisaba shirki waa wada dembi weyn laakiin asqar waxaa loogu magacaabay marka loo fiiriyo kan weynee diinta lagaga baxo kaa marka la garab dhigo buu mid yar u noqonaya laakiin si ahaantiisu waa dembi weyn si ahaantiisu waa dembi weyn saas daradeed baa xadiiskii xadiis qusiga wuxuu ahaa allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi ana aqna shurakaa'i can shirki haa wax la wadaago midka ka maarmanahay anugu ugu maarmid badan baanahay ruuxii camal sameeyey oo cid kale ila wadaajiyey isagii camalkiisaba waa isaga tegayaa buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala ilaahay ma aqbalo in addoommadiisa uu wax la wadaago cibaado kama dhaxayn karto alla iyo addoommadiisa adiga addoonkaas aada u samaysay eed isku tustusaysay eed ismaqashiinaysay wax kaga raadso haddaad ka heshiiy haddaad ka weydaba bas laakiin xagga alle waxaan ciqaab ahaynaa ku talagelin soo midda keentay maaha in dadka eh, naarta geli doona ay ugu horeeyaan saddex ruux caalim iyo mujaahid iyo nin deeqsi ah saddexdaasaa naarta ugu horrayn doona saddexdooduba camalkooda daahirkiisa markaad fiiriso waa fiican yahay oo jihaad maxaa ka fiican oo cilmi maxaa ka fiican oo deeqsinimo iyo gacan furan maxaa ka fiican xaggee wax ka hallaabeen marka niyadaa ka wada hadalaysneyd kana cilmiga niyadaa ka xiribnayd marka waxaa la doonayaa inuu ruuxu niyadiisa khaalis ka dhigo camalkiisana ilaahay dartii u sameeyo taas weeyaan quraankuna waa ka tilmaamayo fawaylun lilmusalliin alladheena hum can salatihim sahun alladheena hum yuraa'una wa yamna'una al-ma'un ah halak iqab ilayhi dadka istustuska wax u sameeynay saas quraanku noo sheegay munaafiqiintana waa lagu tilmaamay munaafiqiinta Allah tabaaraka wa ta'ala markuu tilmaamay yuraauna an-naasa wala yadhkuruna allaha illa qaliilan balay dadka istusaan ilaahayna ma xusaan wax yar mooye marka waa sifaatu ahli nifaaq waay ruuxa muuminka marka waxa lagu dadaalayaa wuxuu qalbigiisa la doonaya saas fara salafku waxa dhigi jireen inta aan niyadanada ku dadaalay shay aan ku dadaalay ma jiro niyadaasi inaysan meel kale kula aadin saas weeyaan oo ilaahay raali geliyo janno ka raadso oo adduunyada aadan iltifaadin iyo waxeeda saasaa la doonay inta badan hadda salaada iyo uma badnaa laakiin waayahan dambe waxay aada ugu badan tahay waxaa la yidhaahdo sadaqaadka la bixiyo oo weliba goobaha caamkee laysugu yimaado laga bixiyo oo madaxda iyo muxuu ahaay dadka magaca ay isugu yimaadaan dad badan oo tijaarta ka mid ah meeshaa xoolaha uu ku dhiibayo in badan niyadooda iyo qasadkooda khaalis ma ah khaalis ma ah meeshaasoo kale marka waxbaa kuu dhuuman kara saas daraaddeed ba aada waxaa loo ammaanay qarinta sadaqada ilaa aynan midigta bidixdaadu ogaanin midigtaadu waxay bixinayso leanna markaa waxay aada uga fog tahay riyaaga soo ma ismaqashiinta mar baa sadaqada in kor loo bixiyo ay fiican taho in tubdu sadaqaati fa nicimma hi waa ka qur-aanku tilmaamay waa marka lagugu dayanayo khayrka marka dad kale kugu raacayaan ood rabto in lagaaga daydo waa la muujiyaa inta kalese wuxuu ku khayr badan yahay inaad qariso ood adiga ilahay u isla ogtihiin ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري آية المنافق منافق على مديس ثلاث وصدح إذا قرتي حدث أو شيكين يكذب بين بوشيغا وإذا قرتي وعد أو يبوهنا أخلف وقوب يلا يعني يبوهي سيمفلي وبرياوه طيب وإذا قرتي أؤتمن لآمننا خان وخيانا دي لآمنه وحلقوا آمنه السر لقوا آمنه حول لقوا آمنه waa khayaana oo ma ilaaliyo muttafaqun calayhi bukhari muslim baa soo saaray walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillaahi bni cumara xadiidka cabdullahi bni cumar xaggiisa xaaluu ka ahaaday wa idaa goortii khaasama uu doodayana fajara faajirnimuu ku kacaa faajirnimuu sameeyaayo dembi iyo xadgudub buu ku kacaa isma ilaaliyo markuu khusuumo sameeyo dadka ay isqabtaan oo uu dood iyo muran galo fujuur buu ku kacaa xadiidka cabdullahi bni cumar markuu yahay bukhaari muslim ay soo saareen lafdigiisu waxa weeye arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan afar arrimood ruuxii dhexdiisa ay ahaadaan wuxuu ahaanayaa munaafiq barxla munaafiq saafi ah oo munaafiqnimadiisu ay saafitao wax barxaya jirin ayuu noqonayaa ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها أفرتاس ميت كمذا روحي دحدي ستهينا أرن منافق نما دحدي ساء إلى أكتب ميت كمذا هدد كسوانتا اللبو هدد أفرتا وقوة سوانتا إلى منافق خالصة ومعين مرت كوا لصو شيء مرت إذا حدث كذب مرتكو شاكين يبين بو الشيء دورتاس واحد يعني رنتكم مدد عليه markuu sheekaynayo been buu ku sheekeeyaa waxaan jirin buu dadka uu uu sheegaa dan buu ka leeyahay ama majliska laga yaabaa yaabaaye fadhiga yuu yuu yuu yuu muxuu ahaay ku qancinaya ama dadku kaga qoslinaya ama majliska ama majlis hasaawo iyo sheeke iyo maaweelo u baahano muxuu ahaay qaybtiisuu ka geysanaya wax ku xambaaray wuxuu dooni ha noqdo laakiin markuu sheekeynayo been buu ku sheekeeya waa qodob qodobka labaadi waxa weeye idaa caahada qadar ballan hadduu galana ballantii waa jabiyaa waa ka baxaa ballanta ma ilaaliyo ayib waidaa wacada akhlaf markuu yaboohana yaboohiisa ma fuliyo waxbuu yaboohaa dadka waxbuu sheegaa waxbaan ku siin buu yidhaahdaa ballan buu u dhigaa kulli waa jebiyaa meel loogu soo hagaaga ma leh waidaa khaasama fajar halkaas taasi ku imaanaysa marka ta ugu dan waidaa khaasama fajar waxaa laga wadaa markay dadka isqabsadaan cadaaladdu ka baxaa oo fujuur iyo dembigu ku kaca afkiisa iyo adinkiisa iyo dhaqanxumadiisa iyo wahaakada xadiisku marka wuxuu faa'iideynayaa arrimahan la soo sheegay munaafiqnimo inay tahay nifaaqu waa labo النفاق الاعتقادي هي النفاق العملي بلا يرادا نفاق اعتقادي waxa weeye ruuxu inuu gaalnimo qalbiga ku qarsado gaalnimo inuu qalbiga ku qarsado xubnaha iyo korkaa korena islaamnimo ka muujisto waa ka wuu tukanahayaa sakadii waa bixinayaa waa soo xajinayaa marmar jihaadka waa aadahayaa laakiin qalbigiisa waxaa ku jirta gaalnimo waxaanoo dhan wax uu rumaysan yahay ma aha laakiin ama baqayaa naf nafyi xooluu ku ilaashanayaa dan kaluu ka leeyahay kaasi waa munaafiqnimada ictiqaadiga ah waana gaalnima taas adduunka intuu joogo axkaamtaas daahirka lagula dhaqmiyo dee qalbigiisa ma ogin laakiin ilaahay agtiisa gaal buu ka yahay kaas bal gaalada isagaaba ka cadaab adag ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar nimanka la yidhi wa nifaaqa ictiqaadiga ah way marka ayib nifaaqna waa nifaaq camaliyaho ruuxu isagoo qalbigiisa mu'minka ah oo iimaan iyo islaamnimo ku jirto daacad ah bu wuxuu ku kacayaa dhaqankii munaafiqiinta lagu yaqaanay qaar ka mid ah marka munaafiq camaliya waay dhaqankiisa dhaqankii munaafiqiinta ah. laakiin nifaaqi gaalnimada aha ma aha arrimahan marka xadiista lagu sheegayo xadiista lagu sheegayo waa nifaaqa camaliga ah waa nifaaqa camaliga ah oo beentu waa munaafiqnimo camali ah ballantoo laga baxo waa munaafiqnimo camali ah iyago haagoodan fulinin waa munaafiqnimo camali ah markaad dad isqabsataan ood cadaaladda ka fogaato ood fujuurnimo ku kacdo waa munaafiqnimo camali ah hadday afartu isugu kaa tagaanna munaafiqnimadaadu markaa waa iska sii caddahay haddii mid ka mida ay kugu sugan tahayna mid munaafiqnimoa khaslo iyo xaalad munaafiqnimoa ku haysato markaa sidaa wey macnaha xadiiska macnahaasa laga wadaa jamaahiiru ahlilcilmina waxay leeyihiin nifaaqii gaalnimada ahaa maaha leanna waxaa sugan arrimahan ma keenaan gaalnimo ma keenaan arrimahan gaalnimo ma keenaan allahuma ruuxu inuu xalaashado mooye hadduu xalaashado marka waa kufri iska cad waay leanno dhammaantood muxuu ahaaye maxaasinu alakhlaaq waxaan ilaa masaawi alakhlaaq oo shareecadu diiday waay waana waxyaalo cid walba ogsoon tahay taqriiban ayib وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري سباب المسلم muslimiga caydiisa fusuuqun waa aaca ka bax ilaahay taacadiisiiyood ka baxday waay khuruujun can itaaca wa qitaaluhu la dagaalamidiisuna kufrun waa kufri muttafaqun calayhu buhaari muslim waa soo saaray yacni muslimka oo la caayo oo lala caytamo faasiqnimay keentaa faasiqnimay keentaayo yacni waa dembi weyn inaad muslim ka caydo ood xaq darro ku caydo ood wax ka sheegto ood durto waa dembi weyn dembigaa weynna wuxuu keenayaa inaad daacadii ka baxdood fiski u baxdood faasiq noqoto taasi waa cayda afka markaad ka caydo af lagaadayso ayib muslimkaasi caydiisu ay faasiqnimada keenayso ma muslimi oo dhan baa mise waa muslimka daahirkiisa aan fisqiga muujisanin khilaaf baa ku jira culimada qaarkood waxay leeyihin muslimka faasiqa ah fisqigiisuna bannaanka yaallo caanka uu ku yahay fisqiga kaa wax ka sheegiddiisu fisqi inuu ruuxu daacadii ilaahay ka baxay ma keento oo way bannaantahay bay qaarkood qabaan waxau tegi doonaa qaarna waxay leeyihiin muslim baa la cabiree ama faasiq ha ahaado ama muslim daa'ica ha noqdo caydiisii aflagaadadiisu arrin fisqi keenayso weeyaanoo ma bannaana halkaas istaagaya wa qitaaluhu kufrun qitaaluhu la dagaalankiisuna waa kufrun kufrigaasi isagana waxaa laga wadaa waa dhaqankii gaalada waa dhaqankii gaalada waana dembi weyn laakiin waa kufrun duuna kufrinoo gaalnimadii diinta lagaga baxayay ma ah shareecada qur-aanka iyo sunnadu mar baa la isticmaalaa kufriga oo loo isticmaalaa kufriga diinta lagaga baxo mar kalena kufrigaa la isticmaalaa waxaana loo isticmaalaa dembi weyn oo gaalnimada ka sokeeya oon gaalnimo gaarsiisneen dumarka kale to wakiin nabiga kula sallallahu alayhi wasalam markay ku yidhaahdeen maxaa naarta ugu badannay waa badanay wakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam takfurna al'ana wa takfurna alcashiira Ah, lacnadii aflagaadadana waad badisaan sawjkiinana waad ku kufridaan ma kufriyo diinta lagaga baxayaa ma ixsaankiisaad yaad inkirtaan waa soo ma mar kufri baa lagu itlaaqay marka inaan ruuxa muslimka ah la dagaalankiisa haddaadan xalaashanin aan diinta lagaga baxaynin madhab ahlusunna waljamaaca waay qur-aankaana ku tusaya aniga inay dembi tahay waan arkaa inaan khaldanahayna waa ii muuqataa nafya shaydaan baa i wada qabyaalad baa i wada laakiin waan ogahay inay saxsanayn oo shareecada khalad ku tahay waa dagaalamaya dagaal baad ku jirtaa baail oo muslim baad la dagaalamaysaa gaaloobi maysid laakiin dembi weyn baad ku jirtaa daa dawo saxiix laanna qur-aanka rabbi wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala wa in taa'ifatan min almu'minina qatalu soo lama dhigto hadday laba kooxood dagaalamaan oo mu'miniina baa la yidhi ayagoo dagaalamaya haddana maxaa la yidhi ya ayagoo dagaalamayaa la yidhi haddana waa mu'miniin marka iyaga mayna gaaloobin sooma mayna gaaloobin bal isagoo dilay ruux mu'mina ah, baa haddana qur-aanku sheegay inuu weli mu'min yahay kaa wax dilay laftiisu inuusan gaaloobin ilan dagaalka iyo dilku waa kala yahay oo qur-aanka فقرب لي تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وداون إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه قاتلك وحدلي إيوكي أدري بالي وولاله walaalnimadaas waa walaalnimada iimaanka sooma yani weli baaqi buu ku yahay iimaankii islaamnimadii buu baaqi ku yahay kii qaatilka ah ee xaq darro wax ku dilay macnahaasi marka waa macnaha ahlusunna waljamaaca oo dunuubtan wixii nusuustu ku tustay inay gaalnimo diinta lagaga bax ay keenaysa mooye wixii kaleeta ee kufri lagu itlaaqo kufrigaasi waxaa laga wadaa kufrun duuna kufrin oo ah kii aan diinta lagaga baxaynin laakiin dembi weyn ah waa ka nebigu uri sal lay alay saxaabadiisa markuu la hadlayay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay markaan anigu tago kadib kufaar ha u noqonina ha noqonina kufaar qaarkiin qaarka kale aada qoorta ka jaraysaan ood islaynaysaan marka waa camal kufaar waa dhaqan gaalo maxaa yeele ruuxa muuminka iimaankiisu dhammaystiran yahay kuma dhiirrado inuu walaalkii dilo inuu la dagaalamana kuma dhiirrado laakiin iimaankiioo nusqaamay baa wuxuu keenaa inaad disho ama la dagaalanto halkaasay marka ka imaanaysaa wa qitaaluhu kufrun la dagaalankiisuna waa kufriyo waa dembi weyno gaalnimada u eg ha ama dhaqan gaalo ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول اياكم والظن idinki waxaan u kala digayaa malaha الظن waxa laga wadaa idinkiiyo tuhmadaan idin kala digaya dadka inaad tuhunto odan wax caddaynahaynin inaad dadka xumaan ku tuhunto waxaa yeele fa ina adanna tuhmadu akdabu lxadiidi war iyo sheeko midda ugu been badan waay ayib fa ina adanna ayilmadnuuna waay shayga aada malaysay eedan hubin ma hubtid laakiin waa tuhunsan tahay warka ugu been badan waay warka ugu been badan muttafaqun alayhi bukhari muslim soo saaray laana been maxaa la yiraahdaa been waxaa la yiraahdaa waaqica wixii khilaafsan oo dhan been baa la yiraahdaa marka waxaadan hubin oo ruux muslima aad ku tuhunsan tahay ma hubtid waa wax waaqica khilaafsan waa waana beenta rasmiga taas weeyaan macna saasuu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh quraanka waa ka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa ijtanibuu kathiiran min adhanni ina bacda adanni ismun in badan oo tuhmada ka mida ka fogaada maxaa yeelay tuhmada qaarkeed ama malaha qaarkii waa dembi maxaa loo yidhi kaiiran qaar malaha ka mid ah ayaan dembi ahayn ina bacda adanni baa layidhi ismun malaha qaarkii ismi ma ah ficlan saas waa malaha qaarkii ismi maaha qaar shareecadu ogoshahay baa jira marka waxaa la diidan yahay oo xadiiskan iyo aayaddii ay ka warramayaan ee tuhmada ku wajahan ama ku saabsan ruuxa muslimka ah masalan xoolihiisay ku saabsan tahay cirdigiisay ku saabsan tahay diintiisay ku saabsan tahay waxbaad ismoodsiisay waa tuhuntay ruuxan wuu sinaystay waxbuu xaday waxbuu dilay waxbuu kharibay bidcuu ku dhacay diintiisibaa dhaawacantay waxbaad ku tuhumtay cadaynna ma haysa tuhmadaasi inaad saa ku qaadato ma bannaana ilaa aada caddaynteeda hesho maxaa yeelay ruuxa muslimka asal waxaa u ah assalaama asal waxaa u ah inuu fayow yahay oo diintiisu fayowdahay oo cirdigiisu fayow yahay oo caqiidadiisu fayowdahay saasa asal ah asalka markaan ka baxayno mala kagama baxayna waa inaan yaqiin helno saas weeyaan markay ugu tahay dhanni ghalib ah oo qaraa'intiisi adilladiisa wata waa inaan helno haddaan weyno soo maaha waa inaan ku baaqi ahaano yaqiintii asalka ahayd oo ruuxa muuminka baraa'atu dhimma u ah salaamana asalu ah sidaas baraadeed tuhamkaa lama ogola waan tuhmay lama ogola da tuhmtay oo ka maarmi weyday حتى حديث ما النبي صلى الله عليه وسلم بهي أه وحسن إذا ظننتم فلا تحققوا هذه تهمة إذن كشو وحبها حقيقين وهسيد دبقلنا هي وفصلت آيات القرآن إن بعض الظن إثم مركي المعالقة دميسي ولا تجسسوا هيستبقلنا ببعض عيبه إنها راعنا آه inaad tiraahdo waan hubsanayaa hebel waxaa lagu sheegay inuu waayahan meelaha guryahan wax ku haysaysteen ah meelaha dumarku u dhul jiifeeyaa waayahan meelahan lagu sheegay saas daraaddeed waan xaqiijinayaa yaa ku dirsaday yaa xaqiijigu yiraahday xataa haddaad ogaato banaanka u soo baxdo baaba qari lagu yiri soo ma soo maynaan soo marin man santara musliman satarahu llahu soo ma haddayna bannaankaba usoo bixi waan xaqiijinayo waan raarraadinaya oo yaan kuu dirsado walaa tajasasuu faraha ka qaad wuxuu banaanka ula soo baxo ruux meesheeda waay laakiin wixii u qarsoon lama raadiyo cuyuubta lama raraaco cuyuubta lama raraaco tuhmadaadana looma qaato inay saxto tuhmada tuur saas weyn haddii lagu keenana haddii lagu keeno arrintuna xaqiijin ayna ka maarmaynin intaadan rumaysanin xaqiiji يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بالي آه. تبينوا اسكوا بيا قواعد ما أنت اللنطيبة كمت وحتى اسكوا دافع عامده خاصة إيه طلبة العلم علماء رحيض اللنصن بي كمت آه. نبي صلى الله عليه وسلم مركي قصدي إفكي وبين أبورة كل عدد سوى قرم نيسان بين أبورة كل عدد عائشة لغو بين أبورتين ومنافقين توركي مقالة الجليين oo dad badan oo muslimiinta ka mid ah oo niyad fiicnaayo iimaan lahaa arrintii ku kadsoomeen oo suuqii aad ay u gashay magaaladii bil kaamil ku dhawaad nabigu sallallahu lay wasallam arrintii uu yaani wax weeyaan uu ku dhibaatooda ku rafaaday waa ka qur-aanku soo tagay aad loo canaantay saxaabada radiyallahu anhum ayadka fi suurati nuur laga bilaabo innal aladiina jaa'u uu ifki usbatun minkum laga bilaabo ilaa dhowr iyo toban aayadood oo halkaa ka bilowdaa qisadaa kaliya kusoo degtay dhacdadaa keliya saxaabada laleeyahay qaabkaad ula mucaamalooteen dhacdada sax ma aha leeyahay ah, waxaa ka mid ah aayaadkii lawla id samictumuuhu dhanna almuminuuna walmu'minatu bianfusihim khayra wa qaaluu hadha ifkun mubiin ah, markaad maqasheen maxaad u u malayn weydeen khayr maxaad u malayn weydeen gurigii nebiga iyo xaaskiisii inaad xumaan u malaysaan warkuwa markuu ku soo gaadhay cidda uu kaa soo gaadhay waa cid noocee ah soo gurigii nebiga maa inaad khayr malaysaan baa ahaad baa layidhi ah, inaad arrinta noocaasoo kaleeta laydin laydin geliyo ood rumaysaan maba ahayn ood markaa tidhaahdaan aleelahay tan waa been abuurad iskaca waa been abuurad iskaca saa inaad tidhahdaan bay ahayd markaasaa la sii waday la sii waday la sii waday aadaab fara badan iyo axkaam badan baa meeshaas marka laga dhaliyay saas way macnaa khaasatan ruuxa muslimka hadduu yahay ruux caan ku ah wanaagga warka laga soo sheego markaba lama qaato shuhradiisii iyo khayrkii iyo wanaaggu ku caanbaxay ayaa lagu sugnaadaa iskaba dhaaf isaga ruuxa muslimka caadiga ah xataa kelimo walaalkaa ka soo baxdayna inta aad wanaag u heli karto iyo ficil uu sameeyey intaad meel wanaagsan u heli karto meel xun hasaarin meel wanaagsan baad ku fasiri kartaa tafsiir wanaagsan baad u saari kartaa macno fiican baad u qaadan kartaa halkaas saar laakiin fahamkan durba aad meel xun ula degdegayso taasaa la diiday mala marka joojiya ayuu alla taw ayuu rasuulku yaani xadiiska iyo quraanka ayaadka quraanka iyo xadiiska ina faraysa wa an aqil ibn yasari radiyallahu anhu qala wa sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaquul isagoo leh maa min cabdin addoon ma jiro oo yastarciihi illaahu alle uu uu uga dhigayo raaci uga dhigayo uu ilaaliye uga dhigayo raciyatan raciyad kaasoo yamuutu dhimanaya istircaaga waxaa la yidhaahdaa in lagu raaciyo in lagu raaciyo ilaaliye lagaaga dhigo mas-uuliyaddiisa laguu dhiibo raciyatan raciyad oo yamuutu dhimanaya yowma maalinka yamuutu uu dhimanayo walxaal huwa isagu kaashin uu yahay mid muxuu ahaayey eh, qish ku sameeyey kaashin ah, isagoo khadeecay oo khayaanay dhimanaya ma jiro liraciyati raciyadiisii khayaanay ilaa haddii uu jiro xarama xarama allahu alla wuxuu ka xarimay calayhi korkiisa aljannata jannadii uu ka xarimay maa min cabdin addoon ma jiro oo yastarciihi illaahu alla u xifdin dhiibayo ama uu mas-uul uga dhigayo raciyatan raciyad kaasoo yamuuti dhimanaya yowma yamuutu maalinta uu dhimanayo geeridiisu timaado wahuwa kaashin isagoo khayaanay oo khadeecay liraciyatihi raciyadiisii ilaa haddii uu jiro xarama allahu calayhi aljannata jannadu alla ka xarimay tabaaraka wa tacala muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray yani wuxuu ku tusi xadiidku sabab uu lahayo nin la yidhaahdo Ubaydullah ibnu ziyaad ayaa wuxuu soo booqday macqil ibnu yasaar al-Muzani oo saxaabigaas xadiiska warinaya isagoo xanuunsanayo xanuunkuu ku dhiman doono xanuunsanaya ayuu soo booqday markaas marka markaas Ma'qil wuxuu ku yiri inii muhaddithuka xadiian samictuhu min rasuuli Rasuulillah sallallahu lay wasallam waxaan kuu sheegayaa niyo xadiis aan nabiga ka maqlay low calimtu ana lii xayaatan maa xadatuka haddaan ogahay inay nololi ii laabantoon sii noolaanayana kuuma sheegan buuri cubaydlahi bni ziyaadkana wuxuu ah raggii madaxda ay dhibka badnaabu aha maanta waxaa ii muuqata inay noloshaydii ay ugu dambaysoon socdo haddaan isleeyahay waqti unbaa kuu laabanna kuuma sheegeen laakiin iga dhagaysa buuri markaasuu xadiidkan u sheegay ma jiro nin madax oo raciyad ilaahay u dhiibay oo dhimanaya asagoo qish ku sameeyey qishkaas waxaa laga wadaa inuu xuquuqdooda gudan waayo xoolahoodii buu xaqdarro ku qaatay dhiiggiibuu xaqdarro ku daadiyey cirdigoodabuu intihaa ku sameeyey wixii ay ku lahaayeen buu ka ceshadoo siinin cadaaladdiibuu ka tegey diintoodii buusan barin xuduuddii buusan oogin mufsidiintii mujtamaca waxyeelahaya buusan ka qabanin cadowgoodii bannaankuusan ka celinin cid aan mudnayn buu taladii u dhiibay kullu daalika waa kishwa isagoo sidaasa hadduu dhinto janno xaaraan bay ka tahay dejanno haddii waayo xaggee u aadi soo cadaabun geli maayo janna ninkay xaaraam ka tahay cadaab buu geli madaxnimadu marka caadi maaha xadiisku wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhahda a'immatul jawrka madaxda ummadda madaxda u ah xataa meel yarba madax ka ahaw haddana cadaalad darrada iyo diin xumada dadka ku maamulaya kuwaas waxaan sahlanayn baa ilahay agtiisa u yahay وعن عائشة رضي الله عنها قال وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري اللهم الله يوم من ولي روحي توليه min amri ummatii ummadayda arrinkeeda shay-an wuxuun ka tawaliya wuxuun arrimaha ummadayda ka mida ruuxii qabta haba yaraatee oo mas-uul ka noqdo oo fashaqa dhiba calayhim korkooda dhiba fashquq allow dhib calayhi korkiisa ah. akhrajahu muslimu muslim baa wariyey wuxuun arrimaha ummadayda ka mida ruuxii mas-uul ka noqdo oo qabta oo ummadayda dhiba ilaahu dhib buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam yaani waa la habaaray tayib xadiidku tamaam buu leeyahay dhamaystir buu leeyahay dhamaystirkiisu waxa weeye waman waliya min amri ummati shay-an farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu arrimaha ummaddayda wuxuun ka mida ninkii qabta oo ummaddayda u dhimriya oo u naxariista oo u tura ilaahu aduguna kaa u dhimri oo u naxariiso saas macna marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa ruuxa ummadda masaalixdeeda iyo danaheeda wuxuun taladeeda intuu hayo u dadaala oo ka shaqeeya oo u soo jeeda oo u rafaada oo inta tabartiisaa ku bixiya ummadda iyada ah waa ducaysan yahay walka soo tilmaanayo waa imaam caadil ah meel sare buuna ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada geyn doonaa almuqsituuna calaa manaabira min nuur dadka cadaaladda sameeye dadka ay xukumaan cadaaladda u sameeye waxay saaran yihiin maalinta qiyaamada ah minbaro sare oo nuur ah markaasaa waxaa kamanaya shuhadadii iyo sidiiqiintii iyo dadkii ugu fiicnaa dadka baa kamanaya waxay leeyihin war meeshaas dadka meeshaa gaadhay waa la kamanaya maxaa lagu kamanaya cadaaladii ay dhulka ku maamuleen waay qoladaasi marka waa ducaysan yihiin cagsigooduna waa habaaran yihiin kii ummadda dhiba oo rafaadiya xoolaheeda qaata jawr ku maamula gaalo u soo kaxaysta dhulkeeda khariba diinteeda khariba kaasi waa habaaran yahay ilaahay ha dhibo kaas xaggee laga geliy marka la dhibahay waa dhici kartaa maalmo waxoogaa kursiga in loo daayo waxoogaa xoola ana la siiyo laakiin intaasi waa cuquubadii unbaa lagu sii badinayaae naxariis ma ah saas way macana diintii baa laga fogeyn khayrkii baa laga fogeyn meel xun baa loo loo kaxayn ilaa uu khaatimo xumo ku dhinto intaas cuquubo ka weynna maba jirtaba cuquubo ka weyn in diinta lagaa galo ma jirto marka ma sahlana radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lah sal ly arsala uu dagaalamo axadukum midkiin oo uu la dagaalamayo ruux walaalkii oo muslima falyajtanibha ka fogaado alwajha wejiga ha ka fogaado muttafaqun calayhi bukhari muslim baa wariyey lafdiga muslim wuxuu ahaa idaa qaatala axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii la dagaalamayo dagaal baa idin dhex maray shaydaan baa isku keentiri mugta dagaal baa idin dhex maray ama meehee ilmahaagaad edbinaysaa ruux baad ciqaabaysaa ha tacsiir baad samaynaysaa wejiga ka fogaada buu nabi sal alay slam ruuxa wejiga nabar ha kaga dhufanay maxaa yeelay xadiisku dhammaystir buu leeyahayo nebigu wuxuu ku cileeyey fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ilaahay aadam buu abuurayo suuradiisuu ku abuuray damiirkaasi meeshuu u noqonayo khilaaf baa ku jira bayna culamaai salaf marka wejigu waa meel aada u jilicsan waa jilicsan jidhka maxaasintiisa iyo xubnihii ugu ugu muhiimsanaana wejigay ku yaallaan ayib ibni aadamka dareenkiisa wuxuu dareenka ku qaato xubnaha uu dareenka ku qaato jidhkiisa ugu qaalisanna wejigay ku yaallaan waana meesha uu wax ku waajaho ceebta nabarka gaadha iyo ceebta wejiga gaadhana ma qarsoonto jidhka intiisa kale way qarsoontaa asbaab fara badan baa marka keenayso wejiga goobta sharafta leh ruuxa wax lagama gaadhsiiyo haddii laga maarmi waayo ama dagaal uu ku qabsado ama muxuu ahaayey aada tacsiir iyo edbin meelaha kale ka garca meelaha kale wax kaga dhuf ama adigu dhaalim ahow ama madluum ahow ayib yani dembigu waa kasii weyn ruuxa markaad wejiga ku dhufato wa وعنه رضي الله عنه أن الرجل نبا قال يا رسول الله رسولك إلهي أوصني إي دردارا dardaaran isii waxaan ku kaaftoomo ii dardaaran nabigu wuxuu sal ly waslam qaala wuxuu yihi rasuulku laa taqdabha cadhoonin cadhon iska jir faradada wuu ku celceliyey nebigu miraaran marar buu ku celceliyey dhowr goor buu ku celceliyey radadadaasi waa nebiga faradada waa ku celceliyey nebigu miraaran marar buu ku celceliyey dhowr goor laa taqdabta wa qaala wuxuuna yidhi laa taqdabha cadhoonin akhrajahu lbukhaari baa weriye ama faradada macnaha saasaa laga wadaa laa taqdab laa taqdab laa taqdab buu ku yidhi ha cadhoonin ha cadhoonin ha cadhoonin akhrajahu lbukhaari ayib waa soo marnay cadhadii wixii ku saabsan ha cadhoonin waxaa laga wadaa laba arrimood asbaabta cadhada ku keenaysa ka fogow haddii inkees aada cadhootana cadhada waxaa ka dhalanaya iska oo iska celi haddaad cadhootana isxakamee oo isqabo afkaagii adinkaaga xakamee intaadan cadhooninna waxyaalaha cadhada keenaya ka fogow laakiin cadhada lafteedu wax bini aadamku uu iska celin kara maaha sabab keenaa jirta sabab keenaa jirta adoo hadda iska fadhiya hadduuna intuu gadaal kaaga yimaado hal feer kugu dhufto soo iska cadhoon mays ma iscelin kartid cadho waad cadhoon laakiin maxaa laga wadaa inta aad sababteeda ka warwareegi kartana ka warwareeg hadday kugu timaadood cadhootana cadho waabad cadhoone laakiin wixii ka dhalan lahaa iska celiy labadaasaad samayn karta ama cadhada laf ahaanteeda hadday u timaado iskama celin kartid waa sida gaajada iyo oonka iyo cadhada iyo waa sifaat bini aadamku uusan iska celin karin waay shaaricu marka kama hadlayo cadhada lafteedee musababka cadhada ka dhalanaya way wuxuu dadka ka reebayo afkaaga waxa samaynin adinkaana waxa samaynin isxakame isceli way maana xadiiskan soo marnay laysa shadiidu bisur'a waa kii macnaha kaga soo hadalay way وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت وحتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري إن الرجال oo yatakhawaduuna dhexgelaya fii maali illaahi ilaahay maalkiisa bikayri xaqin xaqdarro ku dhexgelaya falahum waxaa u sugnaaday annaaru naar baa u sugnaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yatakhawaduuna way iska muquuranayaanoo way iska dhexgelayaan xaqdarray ku dhexgelayaan ilaahay maalkiisa naar bay leeyihi akhrajahu lbukhaariy baa wariye fii maali illaahidaasi waxaa laga wadaa culimmada qaarna waxay leeyihin xoolo oo dhan ruuxii xaqdarro ku qaata iyo dariiqaa saxsanayn baa soo gelay qaarna waxay idin fii daa waxaa laga wadaa xoolaha caamka ah dadweynaha xoolaha sakada ku yimid sadaqaadka ku yimid dowladda soo galay bangiga ku jira baytulmaalka ku jira loogu talagalay in mujtamaca loogu adeego maalullaahi waa kaas maalullaah waa xoolo alla leeyahy awqaaftii baa ka mid a xoolaha noocaasa marka alle tabaaraka wa tacaala meel uu jideeyey baa jirta in lagu bixiyo sakadoo kale sideed qaybood baa loo qaybiyey sadaqaadka dad baa la siiyey wahaakadaa feyga gaaladu ka cararto meel baa loogu talagalay haniimada meel baa loogu talagalay maalka ilaahay meeshii loogu talagalay meelaan ahayn haddaad u qaado ood iska dhex gashtood ku danaysato naar baad leedahay saas macna marka maalullaahina kaas wey waa kan soomaalidu hadda u kala tartamaysa wa nin walba wuxuu raadinayaa hadduu dowlad ka qaybgelayo inuu dowladda ka qabto wasaaradda ugu muhiimsan ee ugu dhacdhac badan ee xoolaha ugu badan laga heli karo wasaaraddan xoolaha badan laga heli karo maxaa kuu geynaya wax kale maaha nin walba wuxuu rabaa maalmaha uu joogo inuu jeebka ka buuxsado reerkiisu xataa wasaaraddaasay la rabaan iyo kooxdiisu wasaaradda dhaqaalaha inta difaaca arrimaha dibadda arrimaha gudaha oo maxaa dhacayso waa wasaaradaha miisaaniyadda ugu badan leh reerkana inuu ka dharjiyaa la rabaa isaguna ka dhargo wahaa kada waxa loo kala ordi ma taqaanaa waa xoolaha caamka ee ummaddu leedahay ee naar lagu gelayo waa laakiin su-aashu waxay tahay yaa naar dan kale waa adugu haddaan dhergo anugu oon adduunka ku dhergo naari ama ha timaado ama yeesan imaani waay mantiqeennu kaas waay ah, mahalig aan sahlanin baa marka la gelaya akhrajahu lbukhaari baa weli liannu miskiinka dhulka yaalla yaa xoolahan iskale xataa waatan hadda kasoo soo hadlayno markaad shilin ka mida isticmaasho wax ku cafin kara ma jiro afadali waxaa kuu dhaanta hebel oo taajiroo la yaqaano oo hal nin ah intaad u tagto xoolaha ka dhac u badhee hal ninoo la yaqaano wey berri isaga unbaa ku qabsan haddii ilaahay toobad ku waafajiya intaad u timaadaad dhigi kartaa war walaal oo raalli aho waxana qaado wixii baa soo celiyey ama waad u soo celin ama cafi baad weydiisan laakiin nin dhowr milyan ama intaasoo milyan oo ruux xoolahoodii cunay ilaahay baan kugu dhaariyay yaa cafin doona kaas ma wax sahlan baa ruux ilaahay ka baqaya meesha ma galo وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه wuxuu ka warin فيما يرويه فيما حديث دحدي oo يرويه uu warinayo nabigu can rabbihi rabbigi uu ka warinayo qaala wuxuu yiri alle yaa cibaadi adoomadaydiyo inni anugu xaramtu waan xarimay الظلم ظلمي وان حرمي على نفسي نفتيدا كركيدا ظلمي وان كحرمي hadaan rabbigiin ahay way on allihiina ahay naftayda dulmi waan ka xarimay buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala yacni inaan addoon dulmiyo wuxuusan la imaan dusha inaan ka saaro allah tabaaraka wa naftiisa waa ka xarimay wajacaltu dulmigii waxaan ka dhigay baynakum dhexdiinnana muxaraman mid la xarimay baan ka dhigay dhexdiinna inaad isdulmidaanna mamnuuc la reebay oo la xarimay baan ka dhigay buu rabbi tabaaraka wa ee falaa tadaalamuu ha isdulminina akhrajahu muslimu muslim baa wariyey yani mujtamaca waxaa la yidhahdaa sidiisaba hadday gaal gaalba ha ahaadee dhexdiisa hadday cadaaladi ka jirto gaalba ha ahaado mujtamacaasi waa jiri karaa dowladiisuna waa dhisnaan kartaa laakiin mujtamaca iyo dowladdu hadday islaamnimo sheeganayso dulmina ay ku dhaqmayso oo cadaaladi ayna ka jirin ma jiri karto qaacidada ay culimadu taqriirinayaan saas maana yani ina alxukuumata لا تبقى مع الظلم وإن كانت مسلمة وتبقى مع العدل وإن كانت كافرة صلص معنا إلهي تبارك وتعالى الظلم قاد بأنعبه مركا عديب الظلم دعوه عقوبتي سوسان شيخ نبي ويسو دقدقي وداهي ميسو labadii dambiye wuxuu ka mid ahaa soomaha cuquubada loo soo dadajinayay aakharada ruuxa loogu kaydinayay baqiga iyo qatiicatu raxim waa soo marnay sooma qaraabo goysnimada iyo dadka oo la gardaraysto lagu xadgudbo fadal sheekh aadan صلاة القائمات محمد رسول الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوري اتدرون ما قرنيسان وما ogtihiin mal qiibatu xantu waxay tahay xan waxay tahay ma idiin qeexan tahay oo ma taqaanaan waay qaaluu waxay yidhahdeen allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisa aclamu ogaansho badan allah iyo rasuulkiisaa yaqaana caadadooday ahayd ilaa wixii waa looga jawaabi rabaa qaala markaasaa nebigu wuxuu yiri sal lla alay waslam dikruka weye alkiibatu xamtu dikruka sheegiddaada weeye akhaaka walaalka aada ku sheegto bimaa yakrahu wuxuu kahanaya inaad ku sheegto waay waxuu dhibsanayo kahanayo san jeclayn inaad ku sheento sheegto xan taasaa la yidhaha ah, waa goorma waa markuu wax aad sheegayso ku sugan yahay wuuba yahayba sidaasuu yahay waa runtaa waa runtaa laakiin waa run aan fiicnayn qiila waxaa la yidhi afara'ayta bal ka waran in kaana hadduu ahaaday fii akhii walaalkay dhexdiisa maa aquulu waxaan leeyahay walaalkay waxaan ku sheegaya hadduu jiro oo uu sidaas ku sugan yahay ka warran qaala nabigu wuxu uri sal alay waslam in kaana hadduu yahay fiihi dhexdiisa maa taquulu waxaad leedahay hadduu dhexdiisa ay taho ku sugan yahay faqad iqtabtahu waad xamatay xantaa unbaaba la yidhahdaa ah. war ma xamanahaye maxaan dhihi jirna ya ma xamanaye walbaan ku xariirahaya miyo xanta shayga ruuxu marba hadduu dhibsanayo runba ha ahaatee waa xan basman xanta salida طيب وإن لم يكن هدو صلاحي بنبي صلى الله عليه وسلم فيه دحديسة waxa aad sheegaysa haduusan dhexdiisa ahayna faqad bahatahu faqad bahatahu markaasi waad ku been abuuratay oo baatil baad ku sheegtay akhrajahu waxa soo saaray muslim muslim baa soo saaray buutaanka waxa la yiraahdaa ruuxa wixii markuu yahay oo sheegaysana oo uu dhibsanayana waa xan waa dambi weyn waxa ka sii weyn muxuuna ahayn markaad ku sheegayso marka waa been abuurado masahlana waana midda qur-aanku sheego walladina yu'duna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ah kuwa dhibaya mu'miniinta ragga iyo mu'minaadka dumarka waxaynan kasbanin oo shaqaysaninna ku dhibaya waxay xambaarsadeen been abuurad iyo baail weyn been abuurad iyo dembi weyn bay xambaarsadeen buu Alle tabaaraka watacala saas weeyaan xadiisku marka wuxuu qudusi xantu inaysan banaanayn xantana uu ka sii weyn yahay ku been abuurashadu labadoodubana inay dunuub waaweyn yihiin waa la ogolyahay qur-aankaana rabbi tabaaraka wa tacaala xanta si gooni ugu sheegayo fadaacadeeda iyo foolxumadeeda ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihtumu waxaa laga dhigay walaalkaa oo meyd ah adoo baktigiisa walaalkaa oo meyd ah hilibkiisa adoo cunahayoo kalaa laga dhigay yacni waa wax lagu dhiiran karin soo maa adiga walaalkaa oo hooyiya aabba idin wada dhaleen ama walaalkaa oo muslim ah oo meyd ah hilibkiisa intaad googoosato ma cuni karta ya soo kulama foolxuma walaalkaa oo muslim iska dhaafa gaal baadan hilibkiisa cuni karta soo ma marka adoo hilibkiisa cunayo kale ka dhigan tayib ficlan wasas waxa sugan xadiis xasanahu ee eh, Abu Bakar iyo Umar socotay ahaayeen nabiga la socday sallallahu alayhi wasallam ayagoo nabiga la socda mid baa marka adeega abaa la socday oo iyaga gacyaro u ahayo u shaqeynay ninkii bay marka labadoodii baa sheekaystay oo malaha waxay yidhaahdeen war ninka xalay wuxuu seexday hurdadii guryaha la seexan jiray yani waxoogaa hurdo ruuxu markuu socoto yahay hurdadiisa iyo markuu gurigiisa joogo soo hurd laba hurdo ma kala ah war xalay ninkii wuxuu seexday hurdadii guryaha hadhow markay soo kaceen oo ninkii soo kacay bay dirsadeenoo waxay yidhahdeen nebiga noogu tago waxaad tidhahdaa abubakar iyo cumar baana soo diray waxayna ku weydiisanayaa inaad u soo dhiibto iidaan waxay ku iidaantaan raashinka suugaan dhanaan madane markaasaa nabig wiilkii ninkii markuu nebigu yimi sal alay slam wuxuu ku yidhi kac ku noqo waxaad ku tidhaahdaa waad iidaamateen maxay tahay iidaankaad aniga weydiinaysaan jawaabaad iidaamateen warkiibuu u geeyey labadooda meeshay ka soo ordeen nebiga u yimaadeen sal alay slam rasuulka ilaahay iidaan noo soo dhiib baan ku nidhi waad iidaamateenna waadna tidhi xageen ka iidaamanay nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buu nebigu sal lla alay slam maxay ku yidhaahdeen war ninku xalay hurdadii guryaha la seexan jiray buu seexday soo kelimo aada u fudud maaha kelimo aada u fudud waayo waa nin hurdo weyn adoo yidhi oo kale waayo hurdo weyna marka intaaba haddii hilib la cunay oo la iidaansay bal ka warrama marka waxaan ku jirnay wax sahlan ba wax sahlan ma lago meesha waa lagu baabaay waa la rugmaday saas uu macna bayna abuuran markay tahay iska badaa iyada warkeeda culimadu waxay yidhahdaan dhowr arrimood baa laga soo reebaa oo ruuxa wax laga sheegi karaa xaaladaa laga soo istisnoodaa xaaladka waxaa ka mid a ah xaalatu tadallum hadduu ruuxu laga gardaran yahay oo uu ruuxii ka dacwoonayo uu sheegi kara wuxuu uga dacwoonay marka maxkamadda horteeda ama cidii kale waxa kamid ah midalan eh, munkar baa meesha yaala munkarkii adiga ma doorin kartid cid kula dooriso oo wax kala qabata baad u sheegaysaa waa banaanta lilmaslaxa waxa kamid ah nin caalimaad aad u timid su'aal baad weydiinaysaa ruux bay kala dhaxaysaa su-aashii baad u sharxaysaa si lagaaga jawaabo dhib male markaas waxa kamid ah midalan eh, muslimiintii baad u naseexaynaysaa ruuxan bidcadiisa iyo xumaantiisa iyo baad uga digaysaa ruux baa ku yimid oo wuxuu ku dhoorniyo ii naseexe ha reerkaasaan ka guursan rabaa bal iga waran reer fiican ma yihi xoogaa dabeecad xumaad ku ogta u naseexe waxaad tidhahda warma ma reerkaa ka guursan ha gabadhaasaan guursanay waxoogaa aqoonna ood yar leedahay ka warran baale way dabeecad xunta iska daadeen xan ma aha laakiin inaad kusii kalax tagta ma aha waxoogaa ishaaro oo ruuxani aad ku gaadhsiin karto ujeeddadii uun kaga kaabtoon nasiixa way marka baabu nasiixa way waxaa gelaya jarxigii ruwaadda iyo mubtadicadu dadka looga diga iyo shuhuudda markay maxkamadda yimaadaan jarxintooda iyo waxyaalo baa min baab adigu shay maslaxadiisu raajix noqotay yay xantiiyo wax ka sheegu u bannaanadaa asalku laakiin waxa weeye waa inay xaaraam tahay ruuxa muslimka cirdigiisa وعنه رضي الله عنه وحا لغا ورنا يا ابو هريره قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو يري ها waxay ku waxay ku jamciyaan arrimaha iyaga laba bayt waxay yidhahdaan adammu laysa bighiibatin fi sittatin mutadallimin ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر لماذا بيت بكو كل مياه وعنه رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك وحوري لا تحاسدوا هيس حسدنا أنصمرني حسدك ولا تناجشوا هيس فلسنا كتاب البيع ما كنت صمرني نجشك صدر الميزان shayga naadada beeca naadada ah inaad soo dhex gasho ood lacagta ku siyaadiso adoon rabin inaad iibsato haddaad rabto inaad iibsato waa lagu ogolya beeca naadadae bannaanka yaalla tartankiisa gal ku dar ku dar ku dar ku dar ilaa aad qaadato waa lagu ogolay laakiin adoon rabin inaad gadato dadka lacagta ku kordhi un markii qiimo la gaadhaba waxaad kusii dari adiga ninka badeecada le baa wax idinka dhexeeyaan khiyaanaad meeshay ku wadaa marka najshiga kaas waay ma bannaano leanna nooc khiyaana baa ku jira walaa tabaaqaduu haysu cadhooninoo haysnicina walaa tadaabaruu haysu daba jeedininoo ha kala hijiroonnina walaa yabic yuusan gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale iibkiisa korkiisa yuusan gadin walaalkaa ha fallisin ha isfallisiin way macna ah, walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin walaalkaa shay uu kaaga horreeyo uu gadanayo ilaa uu isagu ka tago ha ka dabagelin saas way macna wa kuunuu waxaad ahaataan cibaadallaahi addoommadii ilaahay oo ikhwaanan walaalo ahaada walaalaha hada maxaa laga wadaa walaalnimadu waxan oo dhan bay diidaysaa walaalkaa waxbaa loo dooraa ee laakiin lama dhibo almuslimu muslimku akhulmuslimi muslimka kale walaalkii wey laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu hiiladiisa kama tago garabkiisa kama baxo khudlaanka waxa weeye hiilo uu kaa mudnaa oo cadowgiisa ama dad kaa gardaran inaad uga hiilisa ay ahayd inaad hiilada ka gaabiso wa ilaan xadiisku waa kii ah unsur akhaaka zaaliman oo madluuman sooma ha haddii laga gardaran yahayna garab istaag hadduu gardaran yahayna gardarada ka qabo walaalka uu hiili laakiin inaad iska fiirsato maya walaa yakhduluhu walaa yaxqiruhu ma xaqiro ma yaso ma daraabo walaalkii ما حقره ليش لانه محاد كغا في عنته ولالك الهي با تبارك وتعالى غير صادو كلا فضلنتين لكن اديغا ان اما نصب ugu faanto ama xoolo ugu faanto ama aqli ugu faanto ama cilmi ugu faanto sida daradeedna aad u yasto maya la yahqiruhu ma haqiro طيب التقوى الله كعبسه ها هنا هل كان ويبو النبي صلى الله عليه وسلم ويشير وحو تلماما يا نبي الى صدره لابتيسو تلماما يا ثلاث مرات صدح قور alla ka cabsigu waa halkan waa qalbiga saas weeyo alla ka cabsigu asalkiisu wuxuu galaa qalbiga sooma kadibna qalbigii markuu galo wuxuu saameeyaa xubnaha carabka lugaha gacmaha indhaha dhagaha laakiin marka hore xagee asal u ah laabta asal u ah fagii xadiisku ahaa in allaha laa yanzuru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum iyo wa acmaalikum oo ka dhalatay saas way macana marka attaqwa haa huna laabta wa kullu lmuslimi muslim kasta cala lmuslimi muslimka kale korkiisa maya bixasabi imri'in leh ruuxu waxaa ku filan min ashari sharka xaggiisa kaga filan an yaxqira inuu xaqiro akhaahu walaalkii almuslima ee muslimka ah dembi waxaa kugu filan haddaadan dembi kalaba samaynin walaalkaa inaad yastood xaqirtaa dembi kugu filan saas maanaa saas daraaddeed dadka in la xaqiraayo waa dulmi oo nasab lagu xaqiro oo deegaan lagu xaqiro oo midab lagu xaqiro oo madhab lagu xaqiraayo waa dulmi saasma waa dhaqan jaahiliya dhaqan jaahiliya dadku waxay ku kala fiican yihiin alla ka cabsiga inna akramakum inda allahi atqaakum midabna ma aha xoolana ma aha makaana ijtimaaciya ma aha shagam nasab ma waxa lagu kala fiican yahay alla ka cabsiga saas daradeed mubarrir mala sharci ah soomaalidu dadka ayay مبرر شرعي مالي كمان في عندين كما قيمة بنيدين لما شيئا كما قيمة بنين ألا كعبسك يدين إنك كما في عناتان مويه وحكا لك كما في عنتي المجر ميدو حالي يقول لك كوه طلاء وهدو كوه طلاء شقا في عنه ايه كوه طلاء والله يصي وحالي يقول هو وقارسان شري وهدي اللي وقارسو نبيجي صحابيدي سا وقارسان شري معيبا عيب معه waxaasoo dhan waa khuraafaad jaahiliye la dejiye waay waana inay ka dhammaato mujtamaca muslimka dhexdiisa ka dhammaato dadkaa la tokoorayna waa inay ummadda ka mid noqdaan ah, oo lagu dadaalo oo la sameeyo mawaaqif jamaaci ah oo loo wada istaago in dadkaa dulmiga laga qaado leanna waxa lagu fongare lagu yeesay baa baail ah jaahiliye waay waxaas saasi man kullu muslimi muslim kasta cala almuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun xaaraan weeye damuhu dhiiggiisa iyo wamaaluhu xoolihiisa iyo cirduhu sharafkiisa akhrajahu muslim baa soo saaray وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال وحر كان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مذي هذا اللهم الله يجنبني إله إغفقه منكر منكرات منكرات الأخلاق أخلاق مدد الله إنكريا في عنين إله إغفقه والأعمال يعماش مدد الله إنكري والأهواء iyo hawooyinka midooda la inkira hawooyadu waa doonidda nafta doonidda nafta mideeda la inkiray oo shareecadu diidayna allow iga fogee waladwaa'i ah, cudurrada wa munkaraati aladwaa waa daa ah. cudurada kuwooda la inkirayee foosha xune sii daranna allow iga xifdi waa akhraja waxaa soo saaray atirmidiyu baa soo saaray wasaxaxa waxaa saxiiyey alxaakimu wallafdu lafdiguna lahu isagu u xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo sufyaan ibnu wakiic ibnu jaraax oo uu xaafid ku leeyahay saduuq buu ahaa laakiin nin wax u qori jiray baa lagu ibtileeyeyo axaadiistiisa dhex geliyey waxaan ka mid ahayn waa looga naseexeeyey waa qaadan waaye markaasuu xadiidkiisu dhacay buu yidhi fasaqata xadiiduhu ninkaasaa sanadkiisa ku jira laakiin xaakim waa saxiixiyey sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinaya bi saxiixi tirmidi wa saxiixi aljamic sagiir ayuu ku saxiixinaya wuxuuna kutusayaa ruuxu inuu akhlaaqda xunxun ka ducaysto akhlaaqda wan wanaagsanna ku ducaysto siduu nabigu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi ilahu abuurkayga saad u qurxisay akhlaaqdaydana u qurxi saasuu nabigu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam xadiis uga أحمد بصوص صار شيخ الباني وصحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري لا تماري هل الدودن وهل مر من أخاك ولالك هل مر من ولالك مر كان قد شدعنا ولا تمازحه هل كفتمن ولا تعده هؤيبوه موعدا يبوه أو فتخلفه أدوغ بعضه انتاد أيبوه ذا يبوهنا أوغ بحث أخرجه وحا صوصاري الترمذي وبا صوصاري بسند بكو صوصاري ضعيف oo tabar daran wuxuu yiri xadiithun hasan gharib sanadkiisa waxa ku jira xadiidka nin la yiraahdo Layth ibn Abi Layth ibn Abi Sulaym oo dhaif saas daradeed uu Sheikh Albani في ضعيف سنن الترمذي يا ضعيف الجامع الصغير حديث كاس مسقنا لكن ارمه او كهليو مرنكا مرنكا aan markaasi muxuu ahay aadaabtiisii lahayn xadiis kale iyo nusuus kale diidayso quraanka laftiisa diiday ama kaftanka kaftanka waa la ogol yahay xuduudiisa iyo dawaabidiisa haduu wato oo nabiga kaftami jiray sallallahu alayhi wasallam rasuulka kaftami jiray waa banaay laakiin waxa lagu kaftamayo waa inuu xaq yahay oo san ahayn waana inuusan kaftanku badanin oo hadduu bato macnuhu ka tagaa asal ahaantiisu laakiin waa banaan tahay hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم